iyo sharafcii heeda hooyaday afimahadabidkaha ku noolo bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow y sharafay heedahoo yaga cafimahadalka ha ku nool kulan wacan dhegeystayaal idilkiin baa meel oo joogtaan si walbaad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqla wanaagsan dhegeystayaal waa ah, maalinimo sabtiya taarikh waxay ku aseesan tahay afarta bisha februaayo sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa qeyb ka ah taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub oo ballan qaada in wax ka qaban doono xaaladda amni ee magaalada muqdisho waad degeysan doontaan ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalkan waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ka go-an tahay in ciidamada booliska lagu baahiyo deegaanada laga saaray al-shabaab waad degeysan doontaan xildhibaanada golaha shacbigana waxa ay mar kale dood adag ka yeesheen hinda sharciyeedka hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka oo golaha wasiiradu ay soo meelmariyeen waad degeysan doontaan israel weli waxay wadaa xasuuq ay ku hayso shacabka falastiiniyiinta xubnihii joogtada ahaa iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka kulankeena anigo cabdicais baa idinla socodsiin doona cabdirasaaq afar farsameyn doona ku soo dhawaada kulankeena ciidkagu dhaaciyo wiilshada qalbiyo adigoon qamuum iyo bukaan qaabin umay guudkana kaqaloodaad sida biciidkagu dhaaciyo wiilshada qalbiyo gaayaha qabowgii qaarqaaraaya milicdii didiidaayaha qabowgii qaarqaaraaya milicdii qaarsanaya hawlaha qaarsanaya hawl tahay qaadanayana casnimo inkastoodi qab weyn tahay qaadanayana casnimo qalanbaawinimaadiyo qalanbaawinimaadiyo bahida maqaada bahida maqaada heestii qooraansi ayaad maqlaysaan eryada waxaa laga hayaa abwaan maxamed aadan dacar laxanka waxaa saaray axmed nuur jaangow cododka macaan saare axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan ayaa ku luuqeynayay riwaayaddii bad jacayl badana bay qeyb ka ahayd waana heesii soo baxay kun sagaal boqol shan iyo ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mm-hmm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya been ayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan Ixi buktai ku Picasso Ixi buktai ku Picasso Ixi buktai ku Picasso عسية شرف عيهده هو يا نايم انت ربك انت ربك qeybaha hore ee barnaamijka kulankeena gudgalina dhegeystayaal aynu ku bilownay waxaa muqdisho lagu qabtay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen taliyii hore ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo taliyaha dhowaan ay xubnaha golaha wasiirada magacaabeen taliye jenaraal sulub axmed firid waxaa markaa munaasabad ka qeybgalay xubno kamid a ah golaha wasiirada gaar ahaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xubno kale oo kamid a ah golayaasha dowladda munaasabada waxaa ka hadlay taliyii hore ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu ka sheekeeyey shaqooyinkii intii waxay u qabsoomay intii uu xafiiska joogay iyo shaqooyinka ay ka gaabiyeen iyo sidoo kale in horumarro ay gaareen talisyada ciidanka booliska soomaaliyeed intii uu ka shaqaynayay laakiin waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo taliyaha cusub oo nin dhallinyaro ah buliiskana aada u yaqaana xilkan culusna lagu aaminay inaan ku soo dhoweeyo marka hore ugu duceeyo marka labaadna ciidanka buliiska idhaaho aad baa u nasiib badan tihiin maxaa yeelay nin idin yaqaana oo idinla soo shaqeeyey oo cid walba oo darajo kasta ha lahaadee buliiska ah la soo shaqeeyey ama yaqaana ayaa laydiin keenay laydinma keenin sarkaal dibadda laga keenay sidaydoo kale waxaan filayaa madaxweynaha iyo prime ministerku inay asiibeen inay buliiska dhexdiisa ay ka soo dhex qabtaan sarkaal la yaqaano ciidanka buliiska soomaaliyeed sanooyinkii u dambeysay wuxuu sameeyey horumar la taaban karo oo ku qorshaysan afarta sana ee soo socdana waxa u diyaarsan in loogu talagalay qorsho cusub oo aanu leenahay ciidanka istaraatiijiyada buliiska oo xafiis dhan ah oo isaga ay waxaasi shaqadiisa tahay ciidanka buliiska soomaaliyeed intii aan xilka haayay dadku waxay yidhaahaan waxay ahayd wakhtiyadii ugu adkaa oo maxoog tahay taliyuhu uu soo maro ilaahay baase mahad leh ilaahay baa naga soo gudbiyey waxaa ugu horreeyey koroonihii oo nineteenkii ilaa two gii eh, waxaa ku xigay doorashadii iyaduna culayska lahayd ee labada sano iyo hodhalada eh, socotay iyaduna aada u cuslay waxaa iyadana ku xigay maanta oo khawaarijta lala dirirayo oo ciidanku furantigana jiro gudahana joogo marka waxaan isleeyahay wakhti adag ayaa muxuu ahaa ilaahayna soo gudbiyey waxaan ugu ducaynayaa saraakiisha iyo dablayda iyo sarreeyayaasha iyo taliyaha cusub in ilaahay la garab galo inta maanta lagu jiro ood ugu weyn tahay la dagaalanka muxuu ahaa khawaarijtaas ciidanka buliiska soomaaliyeed dagaalkan qayb buu ka yahay wuxuuna yahay waxaan loo yaqaano stabilisationka ama xasilinta qolada ciidanka ugu horreeya maxaa la rabaa meelaha hadda la horeeyey inay tagaan muxuu ahaa ciidanka buliiska inay tagaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda biyaha dadka in loo geeyo nolol loo geeyo sidii ay kuwaasi ku tagaanna buliisku waa inuu ahaadaa hay-adda ugu horraysa oo iyadu tagto sidaa awgeed waxaannu ciidan u dirnay hirshabeelle gaar ahaan shabeellaha dhexe waxaa hadda ciidan jiraa magaalada cadale aadan yabaal hundood masaajidka caligaduud iyo cadowguul intaasba waxaa jira ciidan buliisa ah oo loo tababaray oo meeshaa loo diray horeyna wuxuu ciidankani u joogay afgooye sabiib iyo caanood awdheegle beriirre iyo jannaale intaba waxaa jooga ciidan hasilina oo iyagu u gogolxaana sidii nolol loogu soo celin lahaa dhulkaas taliyihii hore ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal xijaar ayuu ahaa oo isagu markaa ka sheekeynayay waxyaabihii u qabsoomay intuu xafiiska joogay iyo qeyb ka mid ah in ciidamadu boolisku ay qeyb ka yihiin hay-adaha amniga ee gaar ahaana kuwa la geeyey goobaha laga saaray al-shabaab ee gobolada dalka waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac waxa uu isna kula dardaarmay xubnaha booliska gaar ahaan taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulba axmed firin in markaa la dardar dardargeliyo shaqooyinka sidoo kale amniga muqdishona la saaro diiradda sidii markaa loo sugi lahaa waxa uu markaa sheegay inay muhiim tahay in ciidamada boolisku ay markaa ama taliska cusub ee ciidanka boolisku ay keenaan aragti midaysan oo hal abuur cusub oo lagu soo korinaya ciidanka booliska laguna gaarsiin karo heer federaal ilaa sidoo kale heer maamul goboleed guud ahaan dalka taliyaha cusub oo nin dhallinyaro ah oo ka mid a ah raggii lagu aasaasay ciidanka miliska soomaaliyeed raacii dambe ma aasaasku hadda kii afartan iyo saddexdii maahay kalkan dambe raggii lagu aasaasay ka mid ah uu eh, ogaal badan u leh duruufta jirta iyo waayaha lagu soo shaqeeyey iyo marxaladaha la soo marayba isagana aad baan usoo dhaweynaynaa waanuna ugu ducaynayna inuu ilaahay xukuaso taagoso kow anigu beliiska askari ma ihi laakiin bahda beliiskan oo markii aan bilaabay qaranka soomaaliyeed inaan u shaqeeyo shaqadii u horraysa waxaan ka bilaabay taliska e, beliiska soomaaliyeed waxaa halkaa fadhiya e, taliyahaygii e, genaraal saahid iyo rag fara badan oo aanu duruufaada ku soo wada shaqaynay garaadi iyo madaali iyo rag fara badanoo halkan jooga iyo in fara badan oo nafta u hurtay iyagoo qarankooda u adeegay waxaana xogagaal u ahay booliisku waa booliis la rabo marna inuu reform isku sameeyo oo tababar qaato oo wax saadaaliyo oo wax cilmi baadhis sameeyo oo wax xuraago oo fadhiisto oo fekero marna waxaa la rabaa inuu waxaa waddo xamar ku taalla iyo guud ahaan dalkaba amnigiisa sugo waa markaa gaadhi la leeyahay hana la sameeyey hana socdo oo kale waxaan xasuustaa xilli aanay ciidamada beleska soomaaliyeed xataa saadana heli jirin maanta meel gara baynu maraynaayo bisha koodeedaba wixii uu rabbi maanta markaysaa u qoray way helaan dowladduna way u dadaashaan laakiin haddii aanu nahay xukuumadda waxaanu ka dhareegsannahay in ilaa iyo hadda baahidii biliisku ay qabeen qof ahaan iyo organization ahaanba inaan dhammaan la dhammaystirin oo askarigu marka la qoro waxaa la rabaaba labaatan sanno ka badan inaanu shaqayn labaatan jir haddii lagu qoro marka uu dhowr iyo afartameeye gaadho inuu leadership positions galo waxaa la rabaa markaa siyaasaddii lagu qorayey tii lagu haynayey tii lagu tababarayey tababarkuma u ahaankan dalka dibaddiisa lagu soo baranayo oo waayo xilliyada qaar toban dal baa loo kala diri jiray toban baad oo askarta markay soo noqdaanna tababarkii waxay isku hayn lahaa way adkaan jirtay laakiin waa fadhiyaan raggii markii dhallinyaradu soo noqdaan iyo marka la qoraba ilaa iyo carmo ilaa iyo iskuulkan ilaa baydhabo tababari jiray ee qiyamka iyo ma arkaysaa valuska dadka soomaaliyeed iyo sharciga lagu hagayaba baraya aad baan anigu arrimahaas si dhow baan ula socay waxaa hadda aynu filaynaa insha allahu tacaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruna in badan bay ka dhawaajiyeen dalkani inuu laba marxaladood ku gudbo waxaa la yidhaahdaa shabaab dabadi ama khawaarijta dabadeed iyo beencafinta dabadeed maxaa inoo yaalla waa xilliga aynu rabno in wax walba oo baahiya oo ay shaqaalaha dowladda soomaaliyeed ama shicib ha ahaadaan ama askar ahaadaan in la maalgeliyo oo maarkaysa waxtar fara badan ay dowladdooda ka helaan marka dhaqaalihin uu kobco waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo qarannimo marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa waxa weeye in awoodda isticmaalka awoodeed inay ku soo ururto gacanta dowladda taa macnaheedu maaha in military keliya inta la abuuro xuduudaha la sugo macnaheedu waxa weeye in la helo militarigu dee doorka ay hayaan iyo caawa halka ay marayaan dhammaantum waad ka daragsan tihiin oo waxaa la kulaalayaa ceelbuur iyo galhareeri iyo meelaha aad garanaysaan ee in badan gacanta dowladda ka maqan laakiin waxaa la rabaa marka guulaha militarigu ay gaadhaan militarigu inay xiriirooda ku xeroodaan oo ay amniga guud ee dalka sugaan laakiin amnigii gudaha iyo isticmaalkii awooddee dowladdu ay ummadda ku kala ilaalinaysay kuna ilaalinaysay waxaa la rabaa doorkaa inay buxiyaan booliiska soomaaliya bilaysku sida hadda mar dhaweyd baanu xijaar isweydiinay oo wax la yidhi booliisku wuxuu abuurmay ama la unkay kun sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii waaba hay-ad ka weyn qarannimadeeda hay-ad ka weyn weeye qarannimadeeda laakiin qaranka soomaalida kun sagaal boqol iyo lixdankii markii labadii qaybood ay isu tageen ayuu ayaa salka loo dhigay u aasaasay boliiskaasi berigii hore wuxuu ahaa boliis centralizeda oo awooddiisu ay ku urursan tahay taliska guud ee hadda halkan ku yaalla xilliga iyo waayaha waynu soo dhaafnay hadda baliiska soomaaliya sida laysku afgartay shirkii madasha wadatashiga ayna ku shaqeeyaan baliiska soomaaliyeed waxaa weeye baliis laba heera heer maamul goboleed iyo heer qaran awoodo kala duwan oo iskaabaya ayay leeyihiin walaalayaal waxaynu rabnaa in taliska baliiska soomaaliyeed mudane eh, eh, genaraal sulub oo hadda hawshaa ah culus loo igmaday inay keenaan halabuurkii lagu baahin lahaa biliiska dhammaanigayga soomaaliyeed khaasatan meelaha hadda khawaariijta laga horayay wuu xusay taliye xijaar in ilaa iyo jannaale iyo aadan aadayabaado hadda biliisku ay joogaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayuu ahaa isagu markaa kula dardaarmayay taliyaha booliska soomaaliyeed ee dhowaan golaha wasiiradu ay magacaabeen jenaraal sulub inuu markaa la yimaado istaraatiijiyad wax looga qabanaya amniga guud ee dalka gaaraan amniga magaalada muqdisho waxaa goobta isna ka hadlay taliyaha xilka la wareegay ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed frin waxa uu sheegay in markaa ay ka go-an tahay inuu la yimaado hal abuur cusub aragtiyo markaa hal abuura oo markaa la doonaya in wax looga qabto amniga dalka gaar ahaan amniga magaalada muqdisho wuxuu sheegay inuu wax ka bedeli doono daruufaha ay ku shaqeeyaan ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kalena shuruucdooda uu horumarin doono waa kan taliyaha cusub ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal surub axmed firin mudane guddoomiye mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen sidaad wada ogtihiin waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyay ciidanka booliska soomaaliyeed taasoo aan ka kororsaday xirfad iyo waayo aragnimo ballaaran waxaan ogsoonahay ciidanka buliiska soomaaliyeed duruufaha adag ay ku shaqeeyaan waxaana sidoo kale ogsoonahay baahiyaha ay qabaan ciidanku waxaana ka shaqayn doonaa insha allahu horumarinta iyo awoodda ciidanka booliiska uu leeyahay horumarinta shuruucda iyo xirfadaha gaarka ciidanka buliiska uu leeyahay tayaynta tababarada iyo qalabaynta ciidanka koruqaadista anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka buliiska uu leeyahay waxaad ogtiin ciidanka boliisku waa ciidanka ciidamada qalabka sida ciidanka ugu facaweyn ma ahan ciidanka boliisku ciidan wax dila ciidanka dadka shacabka dila maaha waa ciidan hantidooda iyo naftooda iyo cirdigoodaba ilaaliyo wey anigoo ka duulaya waajibaadka ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo awaamiirta madaxda sare ee qaranka waxaan xoogga saari doonaa sugidda amniga la dagaalanka khawaarijda iyo fikirada xagjirka ka hortagga burcadda hubaysan iyo wax kasta oo amni darro keeni kara la dagaalanka muqaadiraadka iyo dadka ka macaasha la dagaalanka musuq maasuqa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ciidanka dhexdiisa iyo cid kasta oo ka shaqaysa waxaas la dagaalanka dembiyada abaabulan sugidda amniga goobaha laga xoreeya khawaarijta iyo gaadhsiinta adeegyada bulshada waxaan xoogga saari doonaa xuquuqda ilaalinta xuquuqda xubin kasta ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan sida mushaarka caafimaadka iyo dallacaadda iyo wixii kale ee la halmaara ugu dambayntii waxaan mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo ii gartay inaan noqdo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo golaha wasiirada oo igu ansixiyey cod aqlibeed leh aad baan ugu mahadcelinayaa aad baa u mahadsantihiin waxaa kaloon u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo taliyaha aan xilka kala wareegayo jenaraal maxamed oo maalintii laysoo magacaabay ilaa iyo saaka oo idin hortaaganahay saacad kasta iyo wakhti kasta asaga iyo saraakiisha ciidanka buliisku iyo taliya ku-xigeenadiisuba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiin waxaan isleeyahay xabaaliya ninkeed loo kala teg maanta waxaan malaynayaa wixii ka dambeeya aad baa umahadsantii taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal surub axmed firin ayuu ahaa sidaad maqlayseen ballan qaaday inuu la imaan doono aragti wax looga bedelayo musuq maasuqa ka dhex jira hay-adaha amniga gaar ahaan booliska la dagaalanka musuq maasuqa ayuu sheegay inuu wax ka qaban doono arrimaha amniga muqdisho iyo goobaha kale laga saara al-shabaab ayuu sheegay inay ciidanka boolisku ka shaqeyn doonaan sidoo kale la dagaalanka dembiyada abaabulan ayuu sheegay inay qeyb ka tahay istaraatiijiyadda uu doonaya marka inuu ku howlgalo marka uu xafiiska la wareego taliyaha cusub ee ciidanka booliska genaraal sulub axmed firin oo maantaba lagu wareejiyey xilka taliyaha ciidanka booliska markana xildhibaanada golaha shacbiga ayaa weli waxa ay markaa ka doodayaan xeerka ama marka la eego hinsi sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo in muddo ah horyaala xildhibaanada golaha shacbiga xildhibaano badan ayaa waxa ay ka dhiibteen aragtidooda sida marka lagu meelmarin karo xeerkan ama sharcigan ay soo meelmariyeen xubnaha golaha wasiirada ay ku shaqeyn doonto hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxaa markaa qaar ka mid a ah xildhibaanadu ay soo jeediyeen weli in markaa dood la geliyo wax laga bedelo meelaha qaar oo ka hadlaya awoodaha iyo sidoo kale iyo marka la eego si guud in wax kabedel lagu sameeyo xildhibaan bashiir ameerika oo kamid a ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ahna xubin kamid a ah guddiga amniga ee golaha shacbiga waxa uu soo jeediyey in xildhibaanadu meel mariyaan sharciga maadaama uu sheegay in marba haddii ay sharci keensatay hay-addu lala xisaabtami karo ay u qoordhiibatay xildhibaanada baarlamaanka waa kan xildhibaan bashiir ameerika waxaanu tixgelinaynaa oonu qaadanaynaa wax allaal wixii ka laga soo jeediyay qodobadii lir ha laga reebo waa laga reebaaya qodobadii lir ha lagu daro waa lagu daraaya jinsiyadda waxaa sharciga ku qoran dastuurka ka sarreeya sharci kastoo la sameeyo cudurdaar kasta inuu sameyno meel kastaa laga galo hadduu dastuurku siinaayo laba jinsi qofka inuu yeesho discrimination lama laguma samayn karo kaas taasaan ka oranaaya marka ay noqoto erey keliya markay noqoto agaasinka iyo kaaliyaasha kan anigu waxaan rabaa inaan raagi personal aan qaba inaan ka bixiyo kan anigu aan aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay marka hore in loo baahan yahay ku-xigeenno iyo agaasimo ku-xigeenno ama tani ku-xigeenno agaasimo wax ka dhawaaji hadduu ciidanka qofkaas ka yimaadana tanigu noqonaya haddii kalena agaasimo noqonaya wax si dhib badan maaha siyaasad waxaa jirta layirahdo carrot policy nimankan ajaalibka waxaa ku siinaya carrot carrotka waa taqaanaa kade carrotka yarkaa markaas waxay soo daba dhigayaan intaas oo shuruuda a iyo b iyo c iyo d iyo e dad masaakiinu nahay waa ognahay haddaan sanskisay u tahay waa ognahay dadka ajaanibka iyo dowladaha ajaanibka ee xiiseynaya waan ognahay wala madaxweyne wala brimisr in waxba aana ka qaban karin ay u magacaabeen wax soo qortaan taas horta waxay keenaysaa inaanaan inaga daaya waa number one number two tan labaad ama tan ha noqoto ama tii hore ha noqoto oo farmaajo ha noqoto tilaha ciidanka buliskana waa la ii yeeray waxaynu reer howl baynu ka dhigaynaa tali xoyaan kaaga dhiganaa nala qaado waxaynu way suuragal maaha maainta reer howl meeshii ka tageen iyagaa maarad maanta naga mudan war waxaan wax technicala ah wa sagaal bilood ba waxa ku atiri xigan la waa la soo noqda muddo kadib misa war reer howl oo kasii daran iyaguna bashuur qaado ninkaa tirixyaan kaaga dhignay maya marka iyada waxaa jooga nin la yidhahdo janaal saciid axmed kediye oo ciidanka booliiska ninka ugu ansiyaanaysan ah, oo jenaraala ah. macnaha waxaa ka wad waxa wey war haddii madaxdii ugu sarraysay executive-ka ee dalkan maamulaysay maskaxdooda meesha ugu dambaysa qabiil ku jiro oo midna aanu qabiilka daynayn shalay waxaan maqlay ra-isul wasaare hore saddexna isku qabiilaha intay intixaan ku murmaseen baa loo diiday saddexdiiba maadaama ay qabiil tegayso heedan ay sensitive ay tahay war sidayna ku dayno oo qofkan la xisaabtayna ona ka dhigano anuu taasaan saa ku qaatay waxay igula muuqataa marka haddayna saa yeelin hay-addan amniga ah oo keenaysa qabiil in lagu qaybsado oo ra-isul wasaar weli waa gaari doona dhibaato inaan isa ka bixi runta meel kuna hadalno xildhibaan waxaan aad idiinkaga mahad celinaya waxaa haystaa saddex sano saddexdaas sano codkeena ummadda lagu heliya wax kalaa samaynana wax qaladkaa diida kow shalay waxaan soo saaray indexiska lanuush ku arkaan umalayna corruptionka dowladda adduunka ugu corruptionka badan soomaaliya the most corrupted country dalka adduunka intaa la eg soomaaliya corrupti noqotay markaad sii fiiriso xisaab xirka waa xutaan oo la keeni jira baarlamaanka la keenay financial yearka wuxuu dhamaada april maalintii aprilkii kala soo wareegatay may june ayaa waxa la xiraya xisaabtii qaranka ee sanadkaas waxaasoo dhan waa jiraan nimayo raalli ahaada intii hadda aad keenteen oo tala ahaydna dib baan u fariisanaynaa waa ka doodeynaa waana qaadinayna aad iyo assalaamu calaykum waraxmatulla xildhibaan bashiir ameerika oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacbiga gaar ahaana xubinka ah guddiga amniga golaha shacbiga ayuu ahaa oo ugu baaqay xildhibaanada golaha shacbigu inay meel mariyaan hinsi sharciyeedka hay-adda nabsugida sirdoonka qaranka oo weli horyaala xildhibaanada golaha shacbiga oo ay ka doodayaan barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka dhex tume cayaaraha barnaamijka kulanka inaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmi inaad nagala socotaan dhegeystayaal markaana ilaa boqol sagaaliyo toddobaatan xubnood oo maxaabiis ah ayaa la sheegay inay iswadaarsadeen dalalka ukrein iyo sidoo kale ruushka xubnahan oo ay kala qabsadeen dagaalka ukrein ee ruushka inta uu socday qorshahana waxa uu ahaa markaa heshiis ay wada gaareen xubnaha labada dal sida la wariyey waxaa la sheegay inuu qeyb ka ahaa heshiisyo dhowr jeer ay horey u gaareen oo markaa dhigaya in xubnaha maxaabiista loo qabtaa ay iswadaarsadaan oo markaa aan la dirin sidoo kale waxaa laleeyahay weli waxaa dagaalo xoogan ay ka socdaan magaalada bakhmuud loo yaqaano waxaana markaa hogaanka ukrein valadimir zeloneski uu ku adkeysanaya in ciidamadiisu aysan marnaba isdhiibi doonin ay ku dagaalami doonaan magaaladan bakhmuud oo marka ay u arkaan magaalo muhiim ah ciidamada ruushka ayaa u muuqda kuwo markaa ka sabri la magaaladan dadaal badan gelinaya sidii ay kaga saari lahaayeen gacanta ciidamada ukrein hogaanka ukrein master zeloniskina waxa uu ku adkeysanayaa in si walba oo loo hareereeyo magaalada bakhmuud ay ciidamada wadanka ukrain iska difaaci doonaan iska caabina ay wadi doonaan wararka qaar waxay sheegayaan in magaalada bakhmuud ay ku hareereysan yihiin ciidamo badan oo raashiyaana kuwaasi oo doonaya inay magaalada gudaha u garaan duqeymo xoogan ayaana magaalada ka socda iyadoo toddobaadii lasoo dhaafana dagaalo xoogan ay ka socdeen sidoo kale iyana waxaa lasoo wariyey in qaraxyo ay ka dhaceen qeybo kamid a ah odesa halka loo yaqaano kadib markii lasoo wariyey in duqeymo xoogan ay markaa ku garaaceen diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda ruushka ra-iisul wasaaraha wadanka ukrein denis smail ayaa sidaa u sheegay warbaahinta xaaladu aad ay u adag tahay tani waxay muujinaysaa dhibaatadu halka ay la tahay wax weliba waxay noqdeen waxaan suuragal ahayn waxaynu doonaynaa inaynu dib u sameyno waxyaabaha halaaba ay ka mid yihiin isticmaalka waxyaabaha nolosha asaasiga ah, si gaara ah korontada tani waa musiibo waxaa la burburiyey kaabayaashani dhaqaalaha ayuu yiri shamhayl hogaanka ahna ra-iisul wasaaraha ah waddanka ukrein sidoo kale wuxuu sheegay in waxyeelo ay soo gaartay kaabayaasha dhaqaalaha si gaar ah waxsoo saarka korontada uu sheegay inay markaa dhibaato xoog leh ku haysaan duqeymaha ruushka geysanayaan dagaalka ruushka iyo ukrain ayaa markan u muuqda mid sana jirsaday iyadoo oo welina aysan gaarin wax natiijo ah militariga ruushka marka laga soo tago in dagaalada iyo duqeymuhu ay halkooda kasii socdaan malaayiin ruux oo yukrainiyaana dalkooda ka carareen kumanaan kun ay dhinteen kumanaan kalena ay dhaawacmeen sidoo kale burbur dhaqaale ayaa soo gaaray labada dal ee ukrain iyo rushia saameynta dagaalkuna kuma ekaan labada dal ee qaaradda yurub balse waxa uu gaaray guud ahaan caalamka uu saameeyey hoos udhac dhaqaale ayaana marka ay warinayaan dalalka caalamku ay ka dhaxleen dagaalka ukrein iyo ruushka barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network barkaday burdo e kama bogto ibarriinsayo waygu baahaye siduu ii e barkaday burdo e kama bogto ibarriinsayo waygu baahaye adaan ku bukaa ma bogsiin karta haddaan ku kugu gudbane burba kugu gudbane acceder. gudbane. dhulka igu si igu bataa buuliga dhisto siduyay birdala bahdi iga jare nafsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdala bahdi iga jare inta lay barashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee maxa inuu ballanaa yambadin wartee maxa ballanaa biiqin waa xabee beelaa'iga wardhow iyo eree kale ayaa kamid mid ahaa heystan oo ay si talantaali u luuqeynayeen fahminta maryan mursal iyo cumar dhowle waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka eeneen heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin sabdi ah taariikhduna waa afarta bisha labaad ee febraayo sanadka labada waa maalinta soddon shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol iyo soddon cishaha diyaaliidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii koox hubaysneed ayaa suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen allaha u naxariistee weriye siciid tahliil axmed oo ahaa agaasimihii idaacaddii hoona afriik allaha u naxariistee siciid tahliil ayaa xilligaasi u socday kulan ay al-shabaab isugu yeereen madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada muqdisho ka shaqeynayay maanta oo kale sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii qarax khasaaro badan geystay oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ka dhacay degmada xamarweyne gaar ahaan agagaarka muqdisho mool oo ah goob ganacsi oo ku dhow xarunta dowladda hoose ee xamar isla maalintaasina waxaa magaalada boosaaso lagu dilay madaxii degada boosaaso ee shirkadda b n o bortis ee lagu magacaabi jiray bawel antoni farmosa maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol siddeetan iyo saddexdii dowladii xilligaasi ee ingiriiska ayaa si buuxda ugu dhawaaqday inay gumaysiga ka saareen maraykanka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo afartii waxaa bilowday dagaalkii ruushka iyo jabaan ee loo yaqaanay raashiya jabaan maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol shan iyo tobankii dowladii xilligaasi ee jarmalka ayaa xanibaad saartay badaha ingiriiska waxa ayna ku goodisay in maraakiibta isku dayda inay maraan badda ee digniinla gubi doonaan maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii ciidamadii jabaan ayaa ku duulay dalka baarma maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol afartan iyo shantii madaxdii xilligaasi ee dalalka maraykanka ingiriiska iyo sofiyeetkii oo kulmay ayaa waxay ka arrinsadeen sidii loo sii xoojin lahaa dagaalkii xilligaasi looga soo horjeeday dowladii jarmalka xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun iyo afartii waxaa la aas-aasay shirkadda facebook oo ah shirkadda loogu isticmaalka badan yahay baraha bulshada shirkadan ayaa waxaa milkiilo ka ah aas-aasaheeda mark zuckerberg guud ahaana waageynta xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay luul maxamuud aadan oo nala socodsiineysay xubintii maantoo kale waxaan dunida ka qayb ka ahayd barnaamijka kulanka ka n n markaana iiraan haddaan eegno iiraan waxay leeyihiin xogta laga gudbiyey ee ay soo saartay hay-adda atomigada caalamiga ah ee international atomic energy agency i a e a magaceeda loo soo gaabiyo waxaa inta badan ku badan xoga markaa u muuqda kuwa siyaasadeysan oo lagu durayo waxsoo saarka iyo kordhinta horumarinta barnaamijka uraniumta iiraan oo markaa dalalka reer galbeedku ay inta badan diidan yihiin in iiraan ay iyadu markaa noqoto quwadaha dunida ayna sameysato hubka waxgumaada ee nucleer-ka hay-adda caalamiga ah ee atomigada dunida i a e a magaceeda loo soo gaabiyo warbixin ay soo saarta waxay markaa kaga digeysaa in iiraan ay u muuqato mid dooneysa in markaa ay sameysato hubka casriga ah wax gumaaday ee nucleer-ka iyo horumarinta macdinta iyo hubka loo yaqaano uranium tata oo haddii ay hesho iiraan ka saacidi karta inay ku mashquusho ama ay noqoto mid heli karta awoodaha dunida dalalka ku loolama ayna yeelan karto codka diidmada waxaa muuqata in markan iiraan ay u jihaysatay inay dagaal la gasho xulafada reer galbeedka iyo mareykanka iyadoo markaa hadalka lasoo saaray ama warbixinta ay soo saartay hay-adda atomigada caalamiga ah, ee lagu sheegay in iiraan ay dooneyso inay horumarido uraniamta ay gaashaanka u daruurtay madaxa nucleer-ka iiraan maxamed islaami ayaa waxaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xogta ay soo saareen hay-adda atomigada caalamiga ah ee la xiriirta arinta horumarinta barnaamijka uraniamta iiraan ee nucleer inuu yahay mid khaldan oo waxba kama jiraan wuxuu tilmaamay inay ka buuxaan xogo aan sax ahayn kuwo u muuqda kuwo siyaasadeysan iyo kuwo ay daran gaara ka leeyihiin xulafada reer galbeedka mareykanka ayaa waxa uu horey heshiis ula galay waa iiraan ayaa horey waxay heshiis ula gashay dalalka reer galbeedka sanadii laba kun shan saxiixay inta badan hogaamiyaasha reer galbeedka iyo iiraan sanadii laba hase ahaatee markii dambe waxaa ka baxay mareykanka oo gebi ahaanba gaashaanka u daruuray heshiiska hore waxaa heshiiska u diiday marka la eego qoraalkiisa iyo nuqulkiisaba mareykanka oo markii hore saxiixay balse waxaa loogu abaalguday in iiraan cunuqabateyn ay saaraan mareykanka welina waxaa ka dhexeeya dagaal siyaasadeed iyo mid milatari oo in muddo ah soo jiray waa reer galbeedka iyo xulafadooda iyo sidoo kale iiraane markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalabaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha carees ururka arshe muddooyinkan ma arkin dibadow aadana waadinka idhahaye ma wisilow ku maqnaay cabdullah afjooga iyo adimalo aadba looma adeegaan ayaa layidhi caras jooga meeshuu ku maqnaana isagaa laga rabaa war kalamaaney meeshaan ku maqnaa idinkaa garan doonee dhegaysta khawaariijti baar firatayay baga ma kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinnay dugaaggii arlada buuxay iyo bahal ma kuu loogni bakhtigaagii meelaha la waray haad ma kala boobay dhaawacaagi bacad ma u go'een baanna ma u weydi baala baalaxuuftadaadii xumayd biid ma tari weydi bukhligaad walaaqaysay iyo been ma socon weydi dadkaad baadilka u dili jirteen cara ma buuxdhaafay dabadeed intuu soo birmaday buud ma kula jiiray baaruud markay kugu qubeen belal ma kaa oogmay baroortii nafluhu yaabay iyo below ma kaa waxaad bahol ku dhuundhuumataba baylaha ma istaagtay waataad isbiimayn jirtay jirtayee u roortay firxadkaaga kala baygagoo baqay ma raacdayn meeshaad badbaado u fishaba boor maka istaagay bankaad haysan weydiiya maryihii bowl ma ku hadlaysay diintaad ka baydhiya xaqii bela ma kaa raacday waad baadiyowdaye ilaah buun ma kugu yeershay baadi aad ku noolaan jirtaiyo biilka ma istaagay cidku bixisa adigoon lahayn baahe mawla atay wax dhan baad isbumbuunisay abba'ay makaa keennay aryaadhaha war la sheegi lahay ma dhimano waa maqlaysiine kalamaan intaasay nooga eg tahay war abdul anugu taas kulama qabay carays waxaan dhihi lahaa in kastoo boqnaha laga jaro maydku tira beelay ha la boodin maansada carays baaqi baa haree war ala kulli xaal waxaan maqli jiray allay lehe balaayuy nin badbaada haysto allay balaayuy ku baaqay adigoo ku baahday waa nacas aryaaga booso waxaad ka tagtay allaylahee balaayoy markay nabaadu baadoy allaylahee balaayoy ninkaan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay war waliba dheega jiray ii banneey baneey ay ka bilaabataa balaayo ii baneey baneey ay ka bilaabataa balaayo ana waxaa maqli jiri maaha samaaloo bilaawa eh. baashaal iyo buundhawoowe oo eh. bilo berigaan bustaa buubtaye eh. buri ii biyaa kala baxaaye hadda cabdallow banaadiri maubkay qaateen bur ii biyaa loo kala baxa miyay dhaheen wadayaahooy abkee dooldilo dadnool masuldaha warana waxaan maqli jiray ruuxa gaalaa badweyney isagoon dabaal baraney dee haya ka leediin ka raacdee <laughs> kaboosow badiyo webi adigoon dabaal baran loomaba bareere warwar ma haysaana taliyaha cusub ee booliiska jenaraal sulub axmed firin oo maanta xilka la wareegay wuxuu yidhi cagtaan marin doonaa wax kastoo caqabad ku ah amniga ciddii isku dayday in hor istaagta booliiska soomaaliyeedna way heli doontaa gacan birahaan ku qabanaynaa miyuu yidhi nin walbow intaanan falinka fiirsamasdhahe waa ku daba jirnaadamba ma dhacaysa miyuu yidhi haani amnigahan sulubayan sulubalin war haddii aan wax la sheegi jirin waa sheegaynaa maanta kadib ma yidhi war taliya ha sheegin hadda xilkii ma wareejiyey war miyaadan maqal maanta kadib waxaa la sheegaa war taliya hore booliiska cabdi xasan xijaar wuxuu yidhi booliiska soomaaliyeed waxaa loo magacaabay nimay yaqaanaan oo sidaydo kale dabada laga keenin waxaana kula dardaarmayaa buu yidhi taliyahoodana inay la shaqeeyaan amnigana sugaan wargooyin xijaar wax la xagxagtaba ma wareejay xilkii oo xafiiskii ma banneeyey war nin xilka qaadoo muddo jooga xafiisku xilli buu ka taga warxilku waa meertee taliyaha cusub laba shaahrayaal baa shaaqallada dhigaaya oo shakarayay nabade shaqshaq ma u diyaarsade warwar mahaysiina wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa wuxuu yidhi xarar dheere ayaa xor ah xamarna way kala xidhan tahay caqligu ma oggolaanayo dadka soomaaliyeedna ma naga aqbalayaan ee waa in boolisku la yimaad xeelad wadooyinka lagu furo amnigana lagu sugo war-ra'yisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac wuxuu yidhi puntland aan ictiraafna miyuu yidhi warlaasaxanood waxa ka socda ma aqbalayna miyuu yidhi warwarla weynay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi kare ra wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi baryahan dambe waxaa soo batay dhalinyarada bajaajlayda ay ciidamadu dilayaan wax la aqbali karayana maaha ninkaad difaaci lahayd haddaad dishana ummadda dan uma haysid marka waxaan u baahannahay boolis tababaran baaqayo codkeenu waa baraarujine booliskiiyo bulshaadu way isku baahahayeen haye oo durba booliskii madhaantay bilaabeen war kalamaanay haddaan been la hadlaynin booliis hawsha yaqaani beledkuu ka shaqeeyo burcad waa ka nastaa war booliis hawsha yaqaan dadka baas kuma booboo bac ka siima noqdaan war booliis hawsha yaqaan barbaar moota bajaaj biil ka raadsanayo bixinaya canshuurtii barqadii ma dilaan aryaadhaha booliis hawsha yaqaan bulshadaa danyartaayo miskiin boos dhisahaaya midna baad kama qaado war booliis hawsha yaqaani waa kii badbaadsha dadkiis war booliiska lacagtaa dishiye bixinta laaluushka warabwaan maxasaal hadda kahor wuxuu yidhi isagoon tababar dheer qabin nin yaroo tuuta loo geliyey oo boqol tareesaa watiyo qori tumaatiiga intuu taro intuu bi'inaya tobanjibaar dheer war dagaalkii xarardheere halkaa ka socda xaguu maraya warankaalow qora'an ka waraysta waxay dhaheen qawaariijtii qowlka ee eebbiya diinta qaadacay quwad shacab iyo ciidan qaran oo quusiyaa helay war waxaa kaloo la yidhi ma qiiroodo ruuxii qalbiga laga qafaalaaye qumanaan ma fiirsado jidkou qaad isleeyahaye qalqallooca kama dhowrsadiyo qalad la faafshaa waryaantan afhayeenadii khawaariijta cali dheere iyo nin wariye sheega jiray oo layidhaha jamaal cismaan qayladaa ka dhammaatay aheyo waxaa la yidhi khawaariij iska qaaqloho khafiif taywaan aqaadame khawaariij iska qaaqloho khafiif taywaana qaadame war kalamaanay war mahaytana koonfur galbeedtii shirka socdiyahayti e iibtiis horn walku heliya leeri war madowhaytina maxaa ka dhacay baad tidhi hooyaday goormow hayti iyo latiin amerika aaday war waa lagu heliyo idin yidhi hayti maahane war haddaan lays afgaran hawshu waa yara adkaata war horta maraykanku ilhaan umar maxay ku maageen war taageerayaashii donald trump cunsuryadda ku badatay ayaa aqalka koongareeska ku batay markoodayna aarsadeen ha ilaa maraykankuna c b b ou leeyahay war dadfalangatin warnamaysinku dhaadhi ii koro koonfur galbeed heshiiskisa qiibti hortan laahiriya hayti qiibtilamaad oo siyaasadana inolika heliyoomad wiinagana hiro lafadaayi madawiilagina baydhowgi dhaha fadhiya musharaxiintiina hata weliba leeyiina doorashada weliba fadaana inoo lagoobadasa degdeg eh reed an waabayaabana heliiskii waa ka madeeyow heliiska waa kanaa tiriya aaway hee war abdulow weliintoono mooshiidii bilgudaantiye lama marka nagadii madawiine hasan sheeg baydhowo intaasna hal iyoona heliisa ku fadaay hee hata ina weliba doorashadii laisugu goobsada halmankajara war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dadka reer koonfur galbeed ummadda iyagaa go'aankooda leh marka anigu waxaan u malaynayaa waxay iyagu raalli ku yihiinoo ku guddoominaya aga wargooyin lafta gareen sanad baa loogu darayaa maxaad u lahaydeen war hadda dari maayo yaa ku yidhi war nin markuu dhammaaday diiday doorasha inay dhacdo sanad kadib inuu doorasho qabanaya yaa damiinka ah alsayid axmed madoobe cid uu ka raba inay sanad ugu darto ma jirto sababtoo ah asagaa intuu rabo ku darsada war sariid warmeeliye wayaa leh lanka hob hore islamaysus isku koho danganka jarta war gobol gobolka gado waxay dhaheen ciidanka gorgor haddii nala ka qaado itoobiya iyo kenya difaac u yihiinoo ma aqbali karno axmed madoobena ayagaa naga hor joogo waana qabsanayaa sidaa darteed lama qaadi karo ciidanka gobolkan gada jooga war xildhibaan kulane miyay ka maqleen war gorgorsoo milatari maahayn goormow ciidan beeleed noqday war reer laasaanood weliba ereenaa ismaa'iil umargeeli iyo muuse biihibiisli jaran wal wadahadal ahoo waanwaan ena mukuweelodowna waardee ma mustafa cagjir bay doonayaan inuu dhexdhexaadiyo war calaa kulli xaal sooma soomaaliya cadow caalamiyahaa heesta ayaduna waa isku dhex mashquulsan tahay shabaab waxay dhaheen nimankii xarunta gobolka banaadir galay oo dadka shacabka ahoo masaakiintaa xamarweyne ku laayey amiir kenyaatiyahaa hogaaminaayey marka waxaan la yaabanahay kenyaatiga shacabka soomaaliyeed ha suuqaya meeshau ka yimid gaalama ka waaye war madaxweyne xasan shiikh markum xasuumay saddexda madaxweyne wadamada safka hore soomaaliya la yidhaahdo xanta waxay sheegaysaa inuu yidhi cadowgaad nagu hagratan annagu dalka iyaga waa ka saaraynaa ee kuwiinna ka ilaashada marka kinyaatiga iyo amxaarada iyo oromada dadka soomaaliyeed laynaya mar dhow in cidhibta la gooyaa meeshay ka yimaadeenna lagu celiyaa sababtoo ah hadday caalam u socdaan adduunka kale ha aadeen adyaadhahaasa migay cabdullo dadka caalamka ka imahaya soomaalida xasuuqaya la yaaban wuxuu yidhi how colaadaa gaartay caalamkan cidgaaraa laagu caasihayn colaada gaartay caalamkan cidgaara lagu caasihayn war kalemaanay war ma haysaane allah u naxariistee waxaa xijaabtay axmed xaaji cali cadami guddoomiye hore komishinka doorashooyinka somalilan ahaana wasiirkii gaashaandhigga somalilan waxaana aaskiisa ka qayb galay madaxda somalilan oo madaxweynuhu u horeeyo markaanu afka kalamaan ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista oday soo shaqeeyuu ahaaye intaasna waxaan ku daray maya dumarkuu ka tegayo daymada carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsiiallahayow ka deeqsii warkalamaana waxaa la yidhi samsamay sahray midab samay sacadiyoy caasho simanay sareedoy nimcoy suuban ama leylo sabiiboy suleeqoy maryamoy saado ama iido siciidoy axada soomanay sulubsanay nuuro sundusay aaday sabaaday ilwaad saynab ama luulo siraaday sucaaday arday soohan ama kaaho sumayoy ugbaaday salmoy saxansaxoy qaali soddon iyo shantaa magacadaan kugu sifeeyaae saaciida ee baatihiyal lama saluugaane naftan kugu sidkana waa adiga waxay sugaysaa waradiin adiina hadiijiyoona iishiifa amaba makadarne war carayso maalin dhaweyd waxaa maxkamada ciidamadu xukuntay amiirka dacish xaaskiisii oo magacyo badan lahayd marka gabadha aad sheegaysa soddon iyo shanta magac leh yay kuwa shimiraiska ilaaliya jacaylkaaga ma aqaane xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijka kulankeena od kala socoteen warbaahinta kulmiya anigo cabdicaiis beerada barnamijka sar halkaana ka tabeynayay cabdirasaaq salaad isaaqa farsameynayay gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku luuqayaan fanaaninta xaliimo khaliif magool iyo sidoo kale cismaan maxamed gacan low halku halkudhiggeedunu yahay runta ila yagleel intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo jeclna hayna kala reebin ah, hayna kala riixin rugtaylayadlhayna kala reebin ah, hayna kala riixin ah, rugtaylayadlece soo baxday adarooni cashaqu sibuu irafaasay rukuga wanaagsan taladii la raajiyey la rukuga wanaagsan hayna rariyeedin raadgaadin aan raystegine hana raringeedii hana raadgaadin aan raystegine هينا كلا ريبن هينا كلا ريحن الركضة إلى يد هينا كلا ريبن هينا كلا ريحن الركضة إلى يد ويرسي هدي عرر قلوب رامت dadweyne uur la tago dirmadkiyo raacadada raggii dhaqay madaaye dirmadkiyo raacadada raggii dhaqay madaaye samalamba gadaal gadaalide aniguna ruculeye cishqiga rasamalamba gadaal gadaalide taladi la raajiyey la rugoga wanaagsan taladii la raajiyey la rugoga wanaagsan hayna raringeedii hayna raadgaadin aan raystegni Mr.